nijaasada ka fogaado ruux xada qaba adoo salaad ku jira ma qaadi kartaa kor ma u qaadi kartaa iyo ruux mustajmirka waa kaan soo marnayoo waa isticmaal ruux muxuu ahaayey aan istijaysanin laakiin beddelkii istijada isticmaalay ee dhagax iyo waraaq isticmaalay yaa laga wadaa maanaa midka noocaasa isagana xambaaristiisa wa hiyaabi siqaar carruurta yararkaa dharkooda yacni xukumkoodu muxuu yahay ma nijaasa mise nijaasa maaha ayb iyo waman shakka fii nijaasatihi ruuxa musalliga tukanaya wixii uu ka shakisan yahay ma nijaasa mise nijaasa ma aha oo uusan hubin salaada dhexeeda ma xambaaraya mise ma xambaaraya ama hadday salaada dhexeeda u taabto ama la xidhiidho muxuu yeelayaa salaadiisa can abi qataadata ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalama kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada walxaal huwa nebigu xaamilun uu yahay mid xambaarsan umaamata binta zaynab binti rasuulilahi binti rasuulilahi sal lay slam gabadha la yidhaahdo umaama oo ay dhashay nebiga gabadhiisii zaynab baa dhashay ayuu nebigu xambaarsanaa kaana yusallii mid tukanaya ayuu ahaa wa huwa xaamilun isagoo xambaarsan umaamata gabadha umaamo la yidhaahdo binta zaydin binta zaynab dheh zaynab gabadheeda ahayd binti rasuulillaahi zaynabtii rasuulka gabadhiisa ahayd sal lla lay waslam faidaa goortii rakaca uu rukuucayo wadacaha wuu dhigayey gabadha dhulkuu dhiganayay waidaa qaama markuu istaagana xamalaha waa xambaarahay oo tunku ku qaadanaya muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim iyo axmed baa soo saaray muslim wuxuu ku daray wa huwa ya'ummu nnaasa fi lmasjid marka gabadha yartaa uu xambaarsan yahay imaam weeyaanu dadku tujinaya bimacnaa salaad fariida oo waajib uu ku jiraa maaha salaad sunna ah ayb alimaam buhaari caleyh raxmatullah sidoo kale isaga riwaayadiisa wuxuu yidhi faidaa sajada wadacahaa markuu sujuudayo wuu dhigahay marka waxay isugu imaanaysaa markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayo dhulkuu dhiganayay markuu istaagana kor buu u qaadanaya umaamadaasi waa umaama binta abilcaas yani abulcaas ibn wail ayaa dhalay oo qabay nabiga gabadhiisa zaynab qabay gabdhihiisa gabadhii weynayda ayuu qabay marka e, umaama gadaal dambe waxaa guursaday cali bin abi aalib radia allahu tacala canhu arda yani markay faatuma ka dhumatay kadib kadibna nin kalaa guursaday ayb marka iyadoo yar buu nebigu qaadaya sal ley waslam wuxuu faa'iidaynayaa oo laga faa'iidaysanayaa carruurta yaryarka ah ee inta badan maryahooda iyo jidhkooda iyo dee nijaaso lagama waayo qaadidooda inaad xambaarto in aysan salaaddii waxba yeelayn maryahooduna inaan nijaaso laga soo qaadayn wixii markaa nijaaso lagu arko kaadi ama muxuu ahaay saxaro ama wax nijaasaa lagu arka mooye laakiin asalku waa inay daahir yihiin waa inuu jirkooduna daahir yahay maryahooduna daahir yihiin sidaas daraaddeed maryahoodu hadduu ruuxu qaado isticmaalo nijaaso maaha le'anna shareecadu waxay mar walba leedahay waxa ee nijaaso laga dhigay waa wixii la hubo inuu nijaaso wixii aan la hubin waan ka shakisnahay maaha waan ka shakisnahay waxba keeni mayso ayib wakadalika waxaa laga qaadanayaa maadaama ilmaha yarka ah oo yacni wax weeyaan nebigu uu qaaday sal ly waslam waxaa la mid noqonaya ruux muxdita qaadidiisa ruux mustajmiroo dhagax ku istijeenstay ama maro ama waxaan ujeedaa waraaqi ismariyey in la qaadi karo qaadidiisa ama taabashada uu jidhkaaga taabto inuusan dhib lahayn salaadda waxba yeelay wa can abi hurarata radial waxaa la kaloo laga qaadanayaa inay arrintaasi bannaan tahay oo ilmaha yarkaa uu ruuxu kor u hayn karo isagoo tukanaya xambaarsanaan karo markuu sujuudayo iyo rukuucayana uu dhigan karo leanna nebiga sal lay slam ficilkiisu san soo marnayba asalkiisu waa in lagaga daydo libayaani ljawaas waay khaasatan marka uu sidaa samaynayo saxaabadii baa ku daba tukanaysa oo meel qarsoodiya ma ah ayb waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya iyo kan ka dambeeyaba carruurta yaryarkaa in masaajidda la keeni karo wuxuu xadiiskaasi daciifinayaa bal uu meesha ka saarayaa xadiid daciifa bal munkar ah oo odhanaya jannibuu sibyaanakum wamajaaniinakum almasaajid kuwiinna waalwaalan iyo carruurtiinna masaajidda ka fogeeya xadiiskaasi sanad ahaanna waa u daciif axaadiistanna wuu ka hor imaanayaa saas daraaddeed waa xadiid munkar ah jira maaha ayb bal waxaa sugan xadiidka saxiix iyo keyrkii ku sugan nebigu yuri sal lay slam innii la asmacu buka'a asabiyi anoo salaadda ku jiraan waxaan maqlaya ilmo yar oo hinti markaasaan salaadda khafiifinaya si hooyadii yani wax wey marka way imaan jireen waana lasoo kuwa yarkaa la keeni jira oo masaajida la keeni jiray w marka dhib male wacan abi hurarata radi allahu canhu qaala wuxuu nusalli kuwa tukada maca nabiy nabiga la jirankiisa sal lay waslam alcishaa cishahaan tukan jirnay ayaannu tukanaynay fa idaa goortii sajada uu nebigu sujuudo wahaba waxaa boodayay alxasanu waalxusayn calaa dahrihi dhabarkiisa korkiisay ku boodayeen ah, nebigu imaam buu ahaa sal alay slam markuu sujuudda galo ayaa xasan iyo xuseenoo yaryar ah oo meesha jooga dhabarkay ka fuulayaan dhabarkiisay ku boodayaan dhabarkay ka fuulayaan faidaa goortii rafaca uu kor u qaadaya ra'sahu madaxiisa oo uu sujuudda ka soo toosayo akhadahumaa wuu qabanayay min khalfihi xaggiisa dambuu ka soo qabanaya akhdan qabasho rafiiqan oo dhimrin ku jirto si dhimrin oo dabacsan ayuu dhabarka uga soo qabanayay si aysan u dhicin ilaan dhabarkay ka saaran yihiin hadduu istaago oo si caadiya ah u soo tooso way daadanayaan marka daadashadaasuu u diidaya intuu dhabarka gacanta mariyo soo qabto wuu iska fadhiisinaya markaasuu fadhiisanaya nebigu sal toosay macnaha ayib wayadachumaa faidaa goortii rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaadayo akhadahumaa wuu qaadi jiray min khalfihi xaggiisa gadaashiisu ka soo qaadi jiray akhdan qaadid rafiiqan oo dabacsan wayadachumaa wuxuuna dhigi jiray cala alardi dhulku dhigi jiray faidaa goortii caada uu sujuuda labaad ku noqdo caadaa iyaguna way ku noqonayaan korkay ka fuulayaan dhabarka ah, ayb xataa qadaa ilaa uu dhammaysta salaatahu salaadiisa ilaa uu sidaa ku dhammaysta uma kadibna markuu salaadii dhammaystay aqcada wuu fadhiisiiyey axadahumaa midkood calaa fakhidayhi labadiisa bawdo korkoodu ku fadhiisiiyey intuu soo qaaday buu bawdada saaray nebigu sal lay slam labadiisa bawdo qaala wuxuu abu hurayre fa qumtu waan istaagay ilayhi xaggiisaa nebiga u istaagay sal lay slam markaan arkay baan soo kacay waanu imid faqultu waxaan dhi ya rasuul allah rasuulka ilaahay ow arudduhumaa ma celiyaa labada wiil guriga iyo hooyadood ma ku celiyaa ayib fa baraqat marka waxaa hilaacday barqatun mid hilaacaysa yacni hilaac baa marka baxay fa qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam lahumaa labadooda wuxuu ku yidhi alxiqaa haleela biummikumaa hooyadiin hooyadiin u tago hooyo haleela macnaha fa makata wuu nagaaday buu yidhi daw'uhaa tii hilaacday ama daruurtii hilaacday hilaaci waa nagaaday oo wuu joogay xataa dakhalaa ilaa ay gurigii galeen yacni hillaac baa baxay iftiinkiibaa baaqi ahaa oo joogay ilaa ay guriga galeen labadii wiila yaryara raw axmed baa wariyey waa xadii saxiixun liqayrihi ah ayb axmed fi lmusnad buu ku soo saaray waana xadiid sugamay macnaha wuxuuna ku tusayaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi labadaa wiil xasan iyo xusein ee uu nebigu awowga u ahaa in ay isagoo tukanay korka ka fuuleeyeen meesha waxaa laga qaadan carruurta yararkaa dharkooda iyo jirkooda inaan nijaaso laga soo qaadayn wa wixii aan la hubin oo dhan oo waxaa soo galaya wamaa shakka fi najaasatihi wixii nijaasanimadiisa aad ka shakidooo dhanna yani wax weeyaan nijaaso maaha ilaa wax cad la helo nijaaso maaha manaa shakigaasi yani lianna alasla waxa weeyaan aahaara asl aahaara asalkaa marka laga guuri maayo ilaa ilaa la helo yaqiin nijaasanimo saas way macnaha lianna yani eh, alyaqiin laa yazuulu bishaki waay yaqiintu kuma zuusho shaki dib ka yimi dartii ayib yaqiin yaqiin baad suulisa waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaysan horeyba soo tilmaannay in eh, yani carruurtu ay masaajida la keeni jiray iyagoo yaryar axaadiis badan baa ku soo aroortay sidoo kale xasan iyo xusaynkaasi dhowr goor nebiga sal lay slam inay masaajidka ugu yimaadeen xataa mar isagoo salaada ku jiroo sujuudsan inay korka ka fuuleen midkood buu ahaa waan marka nebigu sal ley wasalam sujuuddii buu aad ugu dheeraaday markii sujuuddii uu ku dheeraaday saxaabaduna dee waa sujuuddii bay dheereeyeen markaa nebigu sujuudda dheereeyey mar dambe buu dhabarkiisa intay ka kaceen buu soo toosay sujuuddii ka soo toosay salaaddii marka baxay weydiiyeen rasuul sujuud baad aad ugu dheeraatay markaasaa nebigu wuxu uhi sal ley wasalam inna bnii qad irtaxalanii wiilkaygii baa gaadiid iga dhigtay buuri marka saasaan sujuudda u dheereeyey mar kale isagoo khudba u taagan bay masaajidka soo galeen ayagoo dhacdhacayo yani marna kufaya marna kacay markaasuu nebigu sal lla lay intuu ka soo degay mimbarkii buu qaaday markaasuu wuxuu yidhi ilaahay run buu sheegay innamaa amwalukum wa wlaadukum fitna waan ka sabri waayey markaan arkayn labada wiil marka yani nusuus aad u fara badan baa ku soo aroortay caruurta masaajidda la keenayo iyagoo xataa yaryar oon xilli salaad gaadhin macna wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu aha sal lay waslam yusallii mid tukada min alleyli habeenka xaggiisa walxaal ana anugu ama habeenka qaarkii buu tukan jiray wal ana aniga oo ilaa jaanibihi dhankiisa taagan ama dhinaciisa jooga wa ana anuga walxaal ana anugu dhe ilaa jaanibihi dhinaciisa aan ahay waay caaisha dhankiisaan ahay meeshuu ku taagan yahay mooy dhanka kalaan jiifaawa wa ana anuguna xaa'idun mid caado qabta aan ahay wa calaya korkaygana uu mirtun yahay maro mirtigu waa maro suuf ah ama khazi ama kataan laga sameeyo oo inta badan eh, ama hoos ah ama go ah. wa calaya korkayga waxaa ahday mirtun maro oon huwana wa calayhi nebiga korkiisana waxa ahaaday bacduhu maradaas aan huwanahay qaarkii qaar ka mida muslim baa wariyo abu daawuud wabnu maajah bimacnaa wax weeyaan yani nebigu waa taaganyao waa tukanayaa iyaduna agtiisay jiiftaa dhinaciisa maradu way weyntaha marka marada ay huwan qaar ka midana nebiga ayaa ama yani guntan oo hoos gunti u tahay ama go'bay u tahay korkiisa saaran marka sidaasuu nebigu ku tukanaya salawatu rabbi waslamu aleh rawahu muslim wa abu daawuud wabnu maajah xadiidku wuxuu daliilu yahay in haweentu hadday ninka tukanaya ay dhinaciisa joogto ama taagan tahay ama jiifto salaaddiisu inayna burayn waana madhabuljumhuur abu xaniifa isagu wuxuu kala qaaday hadday la tukanayso iyo hadday iyadoon la tukanaynin ay dhinaciis soo istaagto hadday la tukanayso dhinac istaagto salaaddiisu waa buraysaa buuli ayb cala raajix waxa ma buraysa xadiiskaa kutusa waxaa kaloo kutusaya haweenayda xaa'idada ah ee caadada qabta maradeedu iyadana inay taahir tahay marada ay huwan tahay iyo marada ay qabtaba inay taahir tahay ilaa wixii nijaaso lagu arka mooye ayib waxaa kaloo laga qaadanayaa in lagu tukan karo maro weyn oo qaar ka midana adiga aad qabto adigii tukanayay qaar kalena haweentaadoo caado qabta ay huwantahay xidhiidhkaa marka halka maro aad wada isticmaalaysaan wax dhiba male salaaddii dhibaato geysan maaha taasna waa laga faa'idaysanaya ayb wuxuu faa'idaynaya marka ruuxa muxdidka ah ee xadadka qaba yani tarjamada meeshaasu kaga saabsanya ayb wacan caaishata radiallah canha qaalad waxay tidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu aha sal lla lay waslam laa yusallii mid aan tukannin buu ahaa fii shucuurinaa maryahanaga maryahanaga jidhka la xidhiidha oo xagga jidhka soo xiga muusan ku tukan jirin shucurka waataan soo marnayo waa jamcu shicaar sooma shicaarkana waxaa marada jidhka ku dhagan marada ka koraysana diaar baa la yidhahda waa soo marnay marka shicaarku waa mufrad shucurna waa jamc ayb kaana wuxuu allaa yusallii mid aan tukanin fii shucuurinaa maryahan jidhkanaga la xidhiidha oo jidhka ku dheggan ama waa googarad ama waa maro kaleeto oo jidhka ku dheggan oo aan jidhka laga xigin waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuuda wakadalika anasaa'i baa wariyey fi lmujtaba wa fi lkubra watirmidiyu baa wariyey wasaxaxa wuu saxiixiyey wa lafduhu tirmidi lafdigiisu waxa weeye laa yusallii mid aan tukanin buu ahaa nebigu sal lay slam fii luxufi nisaa'ihi yani dumarkiisa maryahooda xaafkana waxaa la yidhahdaa waa marada laysku marmaro ah, wain kaana dayiqan faltaxif bihi waa kaan soo marnay isku marmar ayb xadiidka shucurka waan soo sheegnay alimaam ibn aiir laakiin wuxuu leeyahay shicaarka waxaa laga wadaa buu leeyahay ibnu aiir waxaa laga wadaa waa hoosgunti oo kaanuu yataqatawna bihi cinda annawm markay seexanayaan ay isku dadi jireen ayaa laga wadaa shicaarka buu leeyahy macnaha xadiidka waxaa laga faa'iidaysan haba bannaanaato inaad ku tukan karto haba bannaanaato shayga aadan nijaasanimo ku hubin xataa aad ka shakisnaatide inaad ku tukan kartood isticmaali karto haddaadan yaqiinhayn haddana fii nafsi alwaqti waxaa kuu fiican ood samayn kartaa inaad ixtiyaad ka samayso ood dadaal qaadato ood iska daysana waad heli karta saas man yani alixtiyaa wاlahdu bilyaqiin ah, inaad yaqiinta qaadato oo aad dadaal dhankiisa marto oo waxaad hubto wax ku dhisto ayadana waad heli karta ayib wixii aad ka shakinsantaha inaad isaga tagto ah, taasi marka waa sunno waa manduub lilixtiyaa laakiin ma aha laazim ma aha sidaas daraaddeed nebigu sal lay slam dayntaa uu iska daynayo maryaha dumarkiisa ay uusan ku tukanaynin min baabi alixtiyaad baa lagu xambaari axaadiistaa horena waxaa lagu xambaarayaa min baabi aljawaas marka waa bannaan tahay haddaadse adiga taxadar ahaan isaga dayso laa maanic dhib male saasaa marka lagu xambaaraya ayib waxaa kaloo dhici karaysa in laga wado nebigu sal lay wasalam maryaha dumarkiisu ay wadaan ama ay qabaan hadday tahay maryo dumarka khaas ku ah inuusan ugu tukan jirin taxaashiyan min atashabuhi binnisa yani fogaansho uu ka fogaanayo darteed dumarka inuusan isku shabihin laakiin samaynaan soo yani wax weeyaan inay lacnadii ku soo aroortay dumarkoo laisku shabaho raggu isku shabahaan marka dharku hadduu dumarka khaas ku yahay ninku intuu xidho kuma tukan karo sax go' la wadahuwado iyo yani waxa weye mare ka dhaxaysa iyo macquul waay laakiin maryaha dumarka khaaska ku ah ninkeediibaa ad ahaatid intaad ku labisato inaad ku tukataa tashabuh baa ku jira sooma marka ma bannaana sida haweenta baan loogu ogolayn baabu man sallaa ciddii tukatay buu baabu yahay calaa gaadiid korkii ku tukaday najisin oo nijaaso ah aw amase qad asaabathu ama ay asiibtay nijaasatun ama nijaasa ay asiibtay gaadiid baad saaran gaadiidku waa nijaaso yani wax weeyaan waxaa nijaaso dhacaankiisa iyo hilibkiisa iyo dhiiggiisa lafahaantiisaa nijaaso ah ama ma ahee waxaad saaran gaadiid lafa ahaantiisu nijaaso ma aha laakiin nijaasaa gaadhay oo nijaasa asiibtay aw asaabathu najaasa waxay noqon kartaa maalan geela iyo muxuu ahaay fardaha iyo waa gaadiid laf ahaantooda nijaaso maaha laakiin hadday nijaasa gaadho asaabathu nijaasa laleeyahy laakiin dameer baad saaranta dameerku lafahantiisu nijaaso wey marka labadaas labadaas masaladu labada arrimood ku kala saabsanta can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxu ra'aytu waxaan arkay annabiya nabiga sal lay waslam ra'aytu nabiya nabigaan arkay sal lay waslam oo yusallii tukanaya calaa ximaarin dameer korkii wa huwa isaga oo yatawajahu u jeeda ilaa khaybara khaybar xaggeeda u jeeda rawahu axmed baa wariye wa muslim waannasaa'i wa abu daawuud sheekhalbaani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix calaa shari shaykhayn bal muslim baaba soo saaray culimmada qaarkood waxay ku celleeyeen buu leey xadiidku inuu shaad yahay laakiin wuu radinaya walaa wajha lahu cindii buu leh ayb shuduudku waxa weeye culimmada qaar ka mid ah waxay leeyihiin xadiidka riwaayaadkiisa saxda ah waxay ku soo arooreen yusallii calaa raaxilatihi ah, ximaar ma ah yani waxa weeyaan riwaayaadka xooga badan ahbaadda iyo xufaadda iyo badankood ay wariyeen yusallii calaa raaxilatihi waay raaxiladana waxaa la yidhaahdaa yani waxuu inta badan geela loo isticmaala amaa riwaayada ximaarka ah, waa riwaaya shaada oo ariiq waxay ku soo aroortay laga xoog badan yahay ayb taa markuu sheekhu isaguu leeyahay sheekh albaani maya ah, wuxuu leeyahy walaa siyama walahu shaahid min xadiidi anasin marfuucan bisanadin xasan markaasuu wuxuu shaahid uga dhigay xadiidkan ka dambeeya anas ee ku xiga ayuu ku xoojiyey macnaha ayb wacan anasin radi allahu canhu annahu isagu ra'aa wuxuu arkay annabiya nabiga sal lla ley oo yusallii tukanaya calaa ximaarin dameer korkii ku tukanaya walxaal huwa nebigu raakibun mid saaran u yahay ilaa khaybara khaybar xaggeeda calaa khaybar buu ii qoraya laakiin waa ilaa khaybar wlqiblatu walxaal alqiblatu qibladiina khalfahu nabiga gadaashiisa ay khaybar buu u sii jeedaa u socdaa saaran yahay qibladiina gadaal bay ka xigtaa rawa waxaa wariyay annasaa'iyu nasaa'i baa wariyay ah, imaamu nasaa'i xadiidka markuu wariyey kadib wuxuu rajaxay inuu yahay mawquuf calaa anas ah, anas buu ku eg yahay xadiidku marfuuc maa rajaxay sidaas way macnaha ayb laakiin sheekh albaani wuxuu leeyahay waa xasanun saxiix ibni xajarna kadalika fii fatxi ilbaari wuxuu leeyahay isnaaduhu xasan walahu shaahid cinda muslim sanadkiisu waa xasan xadii muslim wariyey baana u marhaati kacay waa xadiika ka horeeya xadiika ibn cumarka ka horeeya ayuu ku xoojinayaa ibn xajarna labada xadiiba waxay faa'iideeyana waa hadday sugnaadaan oo lafdiga ximaar uu sugnaado waay lafdiga ximaar shuduud baa lagu haystaa laakiin hadduu sugnaado wuxuu faa'iidaynayaa yani gaadiid laf ahaantiisa nijaaso ood kor saaran tahay inaad ku dul tukan karto sida dameeraha iyo wixii la mida ah amaa hadii uu daahir yahay haddii lagu dul tukan karo isagoo as yani waxa weeyaan eh, nijaaso ah lafahaantiisa hadduu daahir yahay nijaasate asiibto nijaasase ay asiibto ku dultukashadiisu way ka sixag jirtaa waa min baabin wlaa kii asalkiisu nijaasada ahaaba lagu dul tukan mid daahir ah asalkiisa laakiin nijaasa gaadhay waa ka sii xag jiraa in lagu dul tukan karo sidaas way marka macnaa ayb xadiidkaasi qaabka waxaa loo deliishan baynu nidhi haddii ay sugnaato lafdada ah calaa ximaarin waana laisku haystaa ragga yani ku cilaynaya inay shaad tahay lafdigaasi waxaa ka mid a alimaamu nawowi ah, waxay leeyihiin lafdadaasi ruwaadda badankood waxay ku bedeleen raaxilay ku bedeleen ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa gaadiidka korkiisa guud ahaanba in lagu tukan karo waana masale inoo soo socota gaadiidka korkiisa in lagu tukan karo haasatannawaafisha iyo salaadaha sunnada ah baabu salaati salaaddii buu baab u yahay cala tukado ee muxuu ahaayey hargaha la magdiyey waalbusuti iyo darmaha iyo wahayrihimaa labadaa waxaan ahayn oo min alfiraashi gogolaha ka mida ah, alfira waa jamcu farwa farwadana waxaa la yidhaahdaa aljild waay waa haragga ah, idiinta haragga ayaa la yidhaahdaa farwa marka harag in lagu dukan karo lagu dul tukan karo oo salli inta laga dhigto iyo sidoo kaleeto darinta ah, busudku waa jamcu bisaad bisaadkana waxaa la yidhaahdaa waa wixii la goglo khaasatan markuu ka samaysan yahay galaha ama mxuu ahaaye uu ka samaysan yahay mxuu ahaaye cawda baabu salaati cala alfiraai waalbusuti wahayrihima min alfiraash ujeeddaduu ka leeyahy waxa weeye bacdu ahlilcilmi baa waxay karaahaysteen in dhulka ama dhulka wax ka yimid waxaan ahayn in lagu dultukado inay karaahiyo tahay ah, inaad gogol dhigato eh, waxaa ka fiican bay leeyihiin waa karaahiya waxaa ka fiican inaad adig iyo dhulka aan laydiin dhaxaynin oo dhulkaaga ku tukato mas'aladaasuu doonayaa marka inuu yidhaahdo ma ahee gogolahana waa lagu tukan karaa daliilkeeduu rabaa inuu nasiiyo marka can ibni cabaasin radi allahu canhu ana nabiya sal lay slm nebigu sallaa wuu tukaday gogol korkeed buu ku tukaday jamcuhu waa bustun ama busut ayb waxaana la shay kastoo la goglo ayaa la yidhaahdaa bisaatka rawaw axmed baa wariye wabnu maajah wakadalika waxaa soo saaray xadiidka ibnu khusayma xaakim albayhaqi sanadkiisuna wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaahdo zamcata bnu saalix oo daciif ah, ah waxaa daciifiyey hayru waaxidin min ala'imma ayaa daciifiyey kaasaa sanadkiisu ku wareegaya saas daraaddeed sanadkiisu waa daciif laakiin shaahid buu min xadiii anasin cinda muslim cinda albukhaari wa muslim wahayrihima ayb shaahidkaasuu marka xadiidku ku xoogaysanaya wailaa yani axmed iyo ibnu markay warinayaan sanadkiisu waa daciif laakiin xadiidka kale ee anas uu laga warinayo bukhaariyo muslim ay soo saareen oo nebigu inuu ku tukan jiray bisaadka yani wax weeyaan ayaa shaahiid u ah xadiidku saxiix ku noqonaya sanadkiisu daciif baa ha wa can ilmuqiirati bni shucba qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slm rasuulku yusallii mid tukada cala alxasiiri dariinta korkeedu ku tukan jiray waalfarwati iyo haragga almadbuuqati ee la magdiyey idiinta way macnaha waa salligii yaraay wadaadadu wadan jireen ama hargaha oo dhan markii la magdiyo ayaa la yidhahdaa ayib maxaa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuuda sanadkiisu waa daciif laba ciluuna leeyahay xadiidku cillada koobaadi waxa weeyaan nin la yidhahdo yuunus ibnu alxaaris oo daciifa ku jira cillada labaadna abu cawn nin la yidhahda aabbihii oo cubaydillahi ibnu saciid la yidhahda waa majhuul isagana sida abu xaatim uu leeyahay labadaa cilladood buu xadiidku daciif leeyahay saas daraaddeed baa alimaamu dahabi xadiidkan wuxuu ku tiriyey manaakiirta yunus yuunuska ibnu xaaridka daciifka ah axaadiista lagu inkiray buu ka mid yahay buuri cillo saddexaad buu qabaayo waxaa dhici karta inuu munqaciya ah. ixtimaal inqiaacihi xadiidka marka laba mas'aluu sheegay masalada koobaad waxa weeye alsalaatu cala alxasiir darinta in lagu dultukan karo darinta in lagu dul tukan karo qaybtaasi shawaahid bay leedahay oo xadiidkan soo socdae ku xigaaba ka mid ah amaa haragga la magdiyey oo farwada ah ayadu shaahid ma leh aar kaley mursal mise mawquufa ah laakiin dacfi baa isagana ku jira saas way macnaha adiga xadiidku waa daciif yacni e, tamaamka hadda uu saa u dhammaystiran yahay buu daciif ku yahay amaa qaybtiisa hore yusallii cala alxasiiridaasi waa sax waalfarwati almadbuuqa qaybtaasaa daciif ayib wa can abi saciidin annahu isagu dahala wuu galay calaa rasuuli lahi sal lay slam sidaa waxaa qaba akaru ahlilcilmi iyo jumhuurtoodaa qaba in waxyaalaha dhulka la dhigo oo dhan lagu tukan karo maadaama ay daahir ama harag ha ahaado ama mxuu ahaayey wax kale ha ka samaysnaa wacan abi saciidin alkhudri annahu dahala wuxuu galay calaa rasuulilahi sal lay slm rasuulku usoo galay qaala markaas wuxuu yidhi fara'aytuhu waxaan arkay nabiga yusallii isagoo tukanaya calaa xasiirin darin korkeed yasjudu ku sujuudaya calayhi darinta korkeed waxa wariya muslimun muslim baa wariya marka muxuu ahaayey in lagu tukan karay ag ku tusi wa can maymuunata qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku wuxua yusallii mid tukada cala alkhumrati buu ku tukan jiray khumrada korkeeda waxa wariya aljamacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye alkhumra imaamu tirmidi wuxuu ku fasiray iyo a'immada luqadaba waxay leeyihiin alkhumratu huwa xasiirun qasiir xasiirun qasiir waa darin gaaban ruuxu markii ay darintu ku filan tahay qiyaas intuu ku istaago haddana ku tukan karo ku sujuudi karo oo yaro weyn tahay xasiir baa la dhaha markay gaaban tahay oo laga yaabo xataa inaynan jidhkiisa wada gaadhaynin oo sujuudda iyo inta hore uun ku eg tahayna waxaa la yidhaahdaa khumra la yidhahda khumra marka waa nooc ka mid a ah xasiirka ama darinta ka mid oo gaaban ayb rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya laakina lahu waxaa u sugnaaday laakinahu xadiidkaa lahu waxaa u sugnaaday min riwaaya laakinahu xadiidkaasi lahu isaguu u sugnaadayoo tirmidi ah laakinahu hadalka nuugu noqoyo hudaas waxay u noqonaysaa xadiidka laakinahu xadiidku lahu wuxuu u sugnaaday tirmidi min riwaayati ibni cabaasin ibni cabbaas warintiisa xaaluu ka ahaaday radi allahu canhuma yacni markay maymuuna warinayso jamaacada kalaa warisay ee tirmidi muusan laakiin tirmidi wuxuu wariyey xadiidka isagoo xadiid ibn cabaas saas man yani waxa way diqa diqa xadiidku isagoo xadiidkii ah a'immadu yani waxay ku dadaalayaan inay caddeeyaan ninkee laga wariyey mise laysku khilaafay qolo marka ninkay ka wariyeen bay sheegayaan ayb alimaam tirmidi iyo sheekh albani labadu waxay leeyihiin markuu xadiidku xadiid ibnu cabaas yahay cinda tirmidi waxay leeyihiin waa xadiid xasanoo saxiixa an abidarda qaal wuxuu yidhi maa ubaali can abidarda radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi maa ma u aaba yeelayo law sallaytu haddaan tukado calaa hamsi tanaafisa shan yani sijaayadood ama shan darmood korkooda haddaan ku tukado u aaba yeeli maayo ah, jamcu tunfusa tufsada waxaa la yidhaahdaa waa iyaduna waa darin ama sijaayad hoosta ka xarxardhan waay waxoogaa la qurqurxiyey ayaa la yidhaahdaa ayb u abayeeli maayo marka mid iska dhaafa xataa shan haddaan isdul saarto oon ku tukado waa isuu ka mid buuidhi waxdhiba maleh adig garoo dhulka inaan ku dhagadaano oon dhulka korkiisa ku tukado oo aan isaga aan ku sujuudo laazim ma ah dhulka kor uga kaco oo yani wax way shan sijaayadood iyo shan darmood iskor saarto u abayeeli maayo waa isuu ka mid yani waxaa laga qaadanaya bimacnaa hataa firaash haddaad ku tukato okay mushkilo male haddaad sariir korkeed ku tukato mushkilo male fuqahada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin shayga dhaqdhaqaaqaya ee muxuu ahaay oo markaad ku dul taagan tahay kula ruuxanaya laguma dul tukan karo madhabka shaaficiga laakiin cala sawaab daliil male masaladaas saas maanaa marba haddaad muxuu arkaantii salaadda aad aad la imaan karto rukuucdii iyo sujuuddii si saaniya ula imaan karto meel meel muxuu ahaay yani ka gedsan ma jirto waxa wariy albuhaariyu buhaari baa wariyay fii taariikhihi buu ku wariyey buui wakadalika waxa wariyey ibnu abi shayba sanadkiisuna waa daciif maxaa yeeley nin la yidhahdo khulayd oo majhuula ah ku jira khulayd nin layidhahdo majhuula ah ku jira sida uu sheegaya alimaamu daara qutni calayhi raxmat ullah marka waa daciif baabu salaati salaadii buu baab u yahay baabu salaati salaaddii buu baab u yahay fin alayni labadii kabood dhexdooda lagu tukado walkhufayni iyo labada qof dhexdooda adoo kaba qaba inaad kabahaaga ku tukan haddaad yacnii khuf qabtana sugsaanta haraggaawe ayagana inaad ku tukan oo inaad iska siibtaa laazim ahayn ayadana baabkii horey daba socotaayo lugahaaga markaad tukanayso inay dhulka hayaan laazim maaha hadday dhulka hayaan inay lugahaagu ay muxuu ahaaye faydan yihiin oy qaawan yihiin oyna asturnaynna laazimaa ah. ama lugaha waa asturnaadeen sogis qab hof qab kaba qab ama ma ahee ha furnaadeen isku mid waay taasuu ka wada baabu salaati fi naclayni wlkhufayn can abi salamata waxaa laga warin saciid ibni zaydinha qaala wuxuu uhi sa'altu waxaan weydiiyey anasan anas waxaan weydiiyey akaana ma aha annabiyu nebigu sal lay waslam yusallii mid tukada fii naclayhi labadiisa kabood dhexdooda ma ku tukan jiray qaala muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray iyo axmed anas baa la weydiiyey waa khaadimkii nebiga sal lay waslam nebigu kabihiisa ma ku tukan jiray haa buu yidhi ayib wuxuu ku tusay xadiidkaasi calaa mashruuciyati asalaati fi nnicaal inay mashruuc tahay kabaha ku tukashadooda ayib wa can shadaad ibni awsin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi alyahuuda yahuuda khilaafa maxaa yeeley fa innahum iyagu laa yusalluuna kuma tukadaan fi nicaalihim kabahooda kuma tukadaan walaa khifaafihim khufafkoodana kuma tukadaan arrintaa ku garamaro oo kabahana kuma tukadaan khufafkana kuma tukadaana idinku ku khilaafa oo dabamara oo kabihiinna iyo khufafkiinna ku tukada wa abu daawuuda baa wariyay wakadalika xaakim baa soo saaray iyo kayrkii ibn xibbaan xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim dahabi iyo sheekh albaanina ay ku waafaqeen alimaam alxaafid alciraaqi isaguna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan shawkaani wuxuu leeyay laa matcana fii isnaadihi sanadkiisu durid ma leh meel laga gala ma leh wakadalika ibni xibbaan baa fii saxiixii ku soo saaray oo macnaheedu waa tahay inuu saxiixinayo xadiidku marka waa xadiid sugan laa shak ayib wuxuuna faa'iidaynayaa eh, alsalaatu fi nnicaal inay mustaxab tahay lianna amar waay sooma amar waay amarkuna baabulcibaadaad markuu ku saabsan yahay khaasatan lasiyama waxa ugu yar uu faa'iidaynaya waa istixbaab sooma marka istixbaab buu ku tusi xadiidka waxaa kaloo uu faa'iideeyey cillada amarka cillada kabaha ugu tukada loo leeyahay maxay tahay waa mukhaalafatu lyahuud ah, yahuud in la khilaafo khilaafka in ahlulkitaab la daba maro la khilaafana iyo gaaladoo dhanna waa maqsad min maqaasidi shariica aslun mukhaalafadooda in la garmaro dhaqankooda iyo qaababkooda iyo la khilaafo saas way macnaha ayb xadiistaasi marka waxay faa'iidaynaysaa kabaha oo lagu tukado wakadalika khufafkuna waa la mide in ay tahay hadyigii nebiga salawaatu rabbi wasalam aleyh waxaa kaloon soo marnay xadiidkii nebigu uu yidhi sal ly waslam aynu ku soo marnay eh, muxuu ahaaye baabu ijtinaabi najaasaati fi sala xadiidka abi saciidin khudri nebigu sal ley waslam inuu salaad isagoo ku jiro kabaha qaba jibriil u yimid uu yidhi kabahaaga nijaas baylen iska siib kadibna saxaabadu markay siibeen uu ku yidhi maxaad u siibteen maxaad u siibteen axaadiista marka ku soo aroortay kabaha in lagu tukan karo waa xadiis aad u fara badan sixaaxa iyo sunankaba ku taalla saxaabo aad u fara badan baa yaa mxuu ahay ku dhaqmi jirtay jamaahiiru ahlilcilmina way qabaan jamaahiiru ahlilcilmina way qabaan saas way macnaha marka nebigu sal lla alay sida xadiidka ku soo aroortay abi daawuud marna wuxuu ku tukan jiray asagoo kabaha iska bixiyay marna wuxuu tukan jiray isagoo kabihiisa qaba kullu daalika nebigu waa ka suguntay sal lay slm lakiin wuxuu u badnaa in uu tukado kabala'aan oo kabaha iska siibuu u badnaan jiray nebigu sal lay slm ayb arrintaa iyadaa marka dadka qaar baa inkiray iyadoo kutubta axaadiista iyo kutubta fiqiga masaladu ku wada taallo haddana wadaaddaa diiday oo yidhi kabaha ku tukashadoodu waa bidco iyadoo axaadiistu sidan ugu cadda mushkiladuna waxay ka qabsatay maynan arki jirin kaba lagu tukanayo aqoontooda axaadiistuna waaba iska yarayd xoogaa kutub fiqihi waxbay laqlaqmayn jireen dhaqan ahaanna umaynan arki jirin axaadiistana maysan arkin markii ay arkeen yani iyadoo la dhaqan gelinayna waxay dhaheen waa bidca wahaabiyadu keentay war wahaabiya ma keenin nebi maxamed bay ka sugan tahay salawatullah waslm iyo saxaabadiisii khulafaa uraashidiin baa samayn jiray a'immadaa kutubtooda ku qoray haayatu ma fi lamri waxa ee muxuu ahaayey waa inaysan ka dhalanin mafsado ka weyn maslaxada la doonayo khaasatan yani masaajidda goglane gogoshu taalo kale iyo haddii kabaha lala soo galo mar labaadba lagu tukan maayo sooma lagama wado laanna masaajidka nebigu sal lay slam wuxuu ahaa yani caru iska ah marka meel carraa iyo meel bannaan iyo haddaad ku tukanayso kabahaaga iska qab isaga tuko laakiin masaajidda goglan oo kale maya leanna markaasoo kale maslaxada la raadinayo mafsado ka weyn baa ka dhalanayso shayga mustaxabka ee sunnaduna hadday mafsado ka weyn ka dhalanayso mamnuuc buu noqona bal waajibka waajibaadka iyo faraa'idda ayaa haddii ay keenayaan samayntoodu mafsado iyo dhib ka weyn maslaxadooda ayuu xaaraam noqonaya sunno iska baddaaya marka taasi iyaduna qayd sharciya waa waana qaacidada axkaamta shareecadao dhan xukunta waa marmar baa waajibaadku xaaraam isu bedelaya munkar aad arkayso inaad inkirto mar buu noqonayaa xaaraan saas man mar baa la shayga waajibkaa la diidi maxaa loo diidayaa lianna samayntiisa dhib weyn baa ka dhalanaya mudarro ka weyn baa ka dhalanaysa man sidaas weyaan marka qaacidadaasaa maamulaysa axkaamta shareecado dhan ay hoos tagtaa man amaa bacdamaa ay axaadiista ku caddahay inkiraaddeeda la inkiraayo masale sahlan maaha khaasatan markay tahay haddana calaa asaas altaqliid yani wax weeyaan maanaan arki jirin iyo maanaan maqli jirin markay tahayna waa ka sii daranta innaa wajadnaa aaba'ana diinta ha u diidin ah, ama maa samicnaa fii aabaa'ina alawaliin warkaasi waa warkii gaalada ah, maana arki jirin maana maqli jirin maana u soo joogin oo adugu yaa tahay horta ya diinoo dhan miyaan arki jirin wax badan bayna arki jirin oo wax badan baa inaga maqnaa wixii marka waxaa la doonaya xujadiisa iyo daliilkiisa in lagu qaatee laakiin maanaan arki jirin waabaan ku tukanno annagoo dhallinyaroa ah. dacwadu bilow nugu tahay intaan ku tukannaana la xidhxidhay oo maalmaanu xidhnay ah, farsamadaa naga maqnay annaga laftannadoo wadaadkii noo sheegay baa intuu na caraabiyey oo aad noogu akhriyey buusan noo sheeginoo dhin laakiin masaajidda goolan hala gelin ama xilliga waxoogaa qurbadu ay jirto wixii marka dawaabid bay lahayd iyadoo aan yani dawaabiddii wadaninbuu noo dhiibay annagana dhallinyaraan ahay marka intaan masaajidkii la gallay wixii ka dhici lahabaa ka dhacay waanaan xidhxidhay marka dhib badan bay dacwadan u geysatay runtii marka yani wax weeyaan masaladu asal ahaan sidaas weeye yani waana sunno nebi hadyigii nebiga sal ly slam iyo saxaabadiisii wax maanicana ma jiro laakiin waa in ayna la imaanin dhibka weyn saas maana baabulmawaadici meelihii buu baabu yahay almanhiyi ee la reebay anha xaggeeda waalma'duuni iyo tii la idmay fiiha dhexdeeda lisalaati salaada darteed loo idmay ayb meelaha la diiday in lagu tukado iyo meelaha la idmay in lagu tukado ayuu baabu yahay ila waxaynu ku dhex jirnay maxaa nijaasoo laga fogaanayaa maxaase yani laysu ogolyahay xaggee lagu tukan karaa wadaadada qaarkood masaladaas kabaha ku tukashoodada waxay u deliishadeen oy ku diideen aayaddii qur-aankaee fii suurati taaha ku jirtay ah. ikhlacna calayka innaka bilwaadi almuqadasi tuwa soo ma yaa lagu yidhi nabiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam kabahaaga sii baa layidhi la daahiriyey baad joogtahay marka kabaha inaan lagu tukan karin waxay u deliishadeen aayaddaas laakiin waxaa ka hoos baxday daaka sharcu man qablanaa sharcigaas nebi muuse iyo reer bani israa'iil baa loo dejiyey sooma sharcu man qablanaana sharcigeenna hadduu bedelo oo siduu u yaallay si ka gedisan sharcigeennu u dhigo biijmaaci alculamaa laguma dhaqmi karo keennaa la qaadanaya markaa sooma markay isku khilaafsan yihin waxa weeye haddii sharci hore oo ambiyadii hore loo soo dejiyey sharcigeennu ka aamuso oo uusanna diidin uusanna sugin sharci maynoo yaha mise inooma aha taasay ka doodaan ama haddii sharcigeennu diido sharci inooma aha soo ma yacni wuxuu sharci u yahay ummaddii inaga horraysay innaga keennaa sharci inoo ah hadduu sharcigeennu waafaqo oo ina amrana sharcu man qablana sharcun lana markaas saddex suuray masaladu leedahay marka masaladaasi axaadiista nebiga lagagama hortago leanna adiga nebi maxamed baa laguu soo diray nebi muuse laguma soo dirin sooma adiga yaa laguu soo diroo raac lagu yidhi soo nebi maxamed maa nebi muuse reer bani israa'iil baa loo soo diray wixii sharcigiisa shareecadeennu ay la timaadana sharci buu inoo yahay wixii shareecadeennu aynan markaasi taqriirinin waxay noqonaysaa sharcu bani israa'iil khaasatan haddii shareecadeennu khilaafto baabu lmawaadici meelihii buu baabu yahay almanhiyi ee la reebay canha xaggeeda waalma'duuni fiiha lisala can jaabirin radia allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal lay slm rasuulku qaala wuxuu idhi jucilat la yeelay lii aniga alardu dhulkii waxaa la iga yeelay masjidan meel lagu tukado wa tahuuran iyo mid wax daahiriya ah, shay wax daahiriya oo laysku daahiriyo lagu gebagabaysto oo xadadka kiisa weyn iyo kiisa yarba lagu rafciyo buu ilaahay dhulkii iiga dhigay meel aan ku tukadana wuu iiga dhigay fa ayumaa rajulun nin kasta oo adrakatu ay soo haleesho alsalaatu salaaddii ay haleesho ruux kasta oo salaadu ay ku timaado waqtigeedu falyusalliha ha tukado xayu adrakatu meel alla meeshay salaadu ku qabatay ruuxii ay salaadu qabato meesha ay ku qabatay ha ku tukada muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim iyo axmed saaray wa qaala ibnu mundir wuxuu yidhi yani abata muxamed ibnu mundir a'immadii mujtahidiinta buu ka mid ah wuxuuna ka mid yahay min asxaabi alwujuh fi lmadhab ashaafici imaam wahay mujtahida wa qaala ibnu mundir wuxuu yidhi abata waxaa sugnaaday ana nabiya sal lay slam nebigu qaala inuu yidhi jucilat waa la yeelay lii aniga jucilat lii waxaa la ii yeelay kullu ardin dhul kasta tayibatin oo daahir ah masjidan baa la yeelay meelaan ku tukado wa tahuuran iyo mid wax daahiriso lagu dahaaro qaato rawa waxaa wariyay alkhaaabiyu baa wariyey biisnaadihi buu ku wariyey yani waxa weeyaan meesha uu u tiiriyey oo khataabi baa sanadkiisa ku wariyey waxaa ka habboonayd masaadir ka horraysay baa jirta inuu u tiiriyo waxaa soo saaray aarka ibnulmundir fi lwsat bisanadihi buu ku wariyey wakadalika ibnuljaruud fi lmuntaqa buu ku wariyey waxaa saxiixiyey sanadkiisa ibnu xajar fii fatxi ilbaari wakadalika waxaa saxiixinaya asheikh abu isxaaqin alxuwayni fii kitaabihi qawthu lmakduud bisharxi muntaqa bni jaaruud isaguna wuu ku saxiixinaya xadiidku marka waa sugan yahy qul jucilat lii kullu ardin tayibatin biqaydi tayiba oo daahir ah way macnaha dhul kasta oo daahir ah ayib an abi darin waxaa laga warin qaala inuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey annabiya nabigaan weydiiyey sal lay ayu masjidin masjidkeebaa wudica la dejiyey awalu markii ugu horraysay dhulka ilaahay masaajidkii ugu horreeyee la laga dhisay keebuu ah qaala nebigu wuxu yidhi sal lay slam almasjid alxaraam masaajidka xurmada leh waa masjidu maka qultu waxaan idhi uma kadibna ayun keebaa ku xigay ah, kee labeeya qaala nebigu wuxu yidhi sal lay slam almasjid alaqsa masaajidka ugu fog saddexda masjid oo masjidka baytulmaqdis macna ayaa ku xigay qultu waxaan idhi kam kaana inteebaa ahayd baynahumaa dhexdooda imise sanaa u dhexaysa kan maka dhismihiisa iyo ka baytulmaqdis qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam arbacuuna sana afartan sanaa udhexaysa yacni marka masjid alxaraamka la dhisay afartan sano kadib baa masjid alaqsa baytulmaqdis isagana la dhisay labadii masjidee u horreeyey qultu waxaan idhi uma ayunkeebaa ku xiga masaajidka saddexeeya kee wa qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam uma kadib xayumaa adrakta asalaata meel kasta ood salaadda ku haleesho fa salli ku tuko fa kulluhaa arlada dhammaanteed masjidun waa meel lagu tukaday waxaanaad sii daba socday iska daaway man uma uma umadan aad sii dabagelayso daayo meel alla meeshii kale salaadda kuu qabata ku tukaale muttafaqun calayhi waxaa soo saaray saddexdii xadiistaasi marka maxay tilmaamaysaa asalku inuu yahay meel kasta oo dhulka ka mida inay salaaddu ku asaxayso soo ma meeshii ayna salaadu ku asaxaynin waa inaan daliil u helno meel kastoon daliil loo waayo asalku waxa weeyaan inay salaaddu ku asaxayso xageen ka qaadanaynaa axaadiistan cumuumkoodaan ka qaadanayna jucilat liya alardu iyo jucilat lii kullu ardin ayiba kullu ardin dhul kasta dhulka dhammaantii waa meel laga soo saaraya ma jirto marka meelaha soo socda oo axaadiista ku imaan doonto inaan lagu tukan karin mooye inta kale waa lagu tukan karaa waana axaadiista ay daahirkeeda ka qaateen a'immada qaar ka mida in xataa kaniisadaha dhexdooda salaadu ku asaxayso a'immadu salafka waay saxaabadii qaar waxay dhihi jireen haddii ay asnaam dhex taallo oo meesha ay sanamyo taagtaagan iyo waxay caabudahayeen iyo eh, ay dhex yaalaan sawiradii salaaddu kuma asaxayso laakiin haddii wax sawir iyo sanam uusan dhex oolin waxay soo gelaysaa meel kastoy salaadu kugu qabato ku tuko meel kasta meelaan ku tukan karaa la iiga dhigay cumuumkaasay soo gelaysaa bay leeyihin saas way macnaa ayb <clears throat> bismi llah raxmaan ilmaha wuxuu leeyahay hadda jira bambaris baa u oo saxara ka buuxda adiga muxuu ahay eh, saxaradiisa haddii ad og tahay inay saxara muxuu ahay ay jirto ama kaadi jirto waa laakiin waxaa laga hadlayaa ilmo dharkiisa qaba oo markaa aadan ku ogeyn wax kaadi ama saxara ku ogeyn wacan abi saciidin alkhudri ana nabiya sal lay slm nebigu qaala wuxuu idhi alardu dhulkii kulluhaa dhammaanteed masjidun waa meel lagu tukado oo lagu sujuudo ila almaqbarata dheh qubuurtii mooyaane walxamaama iyo xamaamka mooye meelaha lagu qabaysa maqbaradu waxaa la yidhahdaa waa muhallaat lbaa maqbara wa maqbura wa maqbira ba'deeda saddexda waa la xarakayn karaa in la kordhigo in la hoos dhigo in la godo intaba waa sax rawxa wariya alhamsatu shantii baa warisay ila nasaa'iya nasaai mooye xadiidkan waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay wakadalika ibnu khusayma ibnu xibbaan sheekh albani waxaa xoojiyey sidoo kale ibnu xasmi ibnu turkumani cabdilxaq alishbiili sheekh albanina wuxuu leeyahay waxaan dhihi lahaa eh, sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay asaaniiduhu jayida laakiin bacdu ahlilcilmi sida tirmidi daaraqutni bayhaqi waxay ku cileeyeen inuu mursal yahay oo mursalka irsaalku uu xoog badan yahay sidoo kale waxaa daciifiyey imaamu nawowi sheekh ilbaani caleyh raxmatullah fi lirwaa'i alhaliil waxa uu tilmaamaya cilada xadiidka lagu cileeyey inaysan cillo dhib geenisanaysan ahayn duruq kaleeto uu ka fayow yahay ciladaasina inay jiraan ayuu sheegayaa wuxuu kaloo u tiiriyey alimaam albukhaari caleyh raxmatullah inuu yani ishaaray xadiidka sixadiisa xadiidkani marka waa xadiid sugan cala raajix dhulka dhammaantii waa meel lagu tukado muxuu ka soo reebay ila almaqbara waalxamaam maqbaradu waa qubuurta qubuurta dhexdeeda laguma tukan karo inay xaaraam tahay baana waxaa ku tegay alimaamu axmed iyo daahiriyada xaaraam inay tahay ku tukashadeeda bacdu ahlilcilmina intaa wayba ka siyaadeen waxay dhahen salaaduba ma asaxayso qubuurta in lagu tukado maxaa loo diiday ciladu maxay tahay xikmadda ku jirta waxay leeyihiin qaar ka mida cillada loo diiday qubuurta yaan lagu tukanin li'anno khaasatan markii la faago oo alqubuuru almambuusha imaamu shaafici siduu shardiga ka dhigay yacnii carradan qabriga saaran ayaa waxay leeyihiin dhacaankii iyo dhiiggii iyo carunkii meydka baa ku baxay sidaas daraaddeed najaasa ahaan baa loo diiday bay leeyihi cilladaasi cillo xoog badan maaha wasawaabu wax weeyaan sida axaadiista laga fahmayo waxa loo diiday qubuurta in lagu tukado waa min baabi sadi daraa'ic waa ka hortag oo laga hortagayo qubuurta haddii cibaadada lala aado nooc dadkii ahlulqubuurkaa weynayntooda weynayntana waxaa ka dhalanaysa in lagu fitnoobo la caabudo la baryo ilaahay wuxuu lahaa la siiyo baa ka dhalan ilan horaan sida aharkii cabdillahi bni cabbaasba ku sugan ibni aadamku markuu inxiraafahayo tawxiidka ka lumayay asalkiisa waxa uu yani sabab u noqday alghuluwu fi saalixiin dadka wan wanaagsan iyo qubuuraha dadka dhintay oo lagu xadgudbo dad saalixiinoo wanwanaagsan bay ahaayeen way dhinteen shaydaan baa u yimid wuxuu idhi sawiradoodii sawira si aad ugu garataan u xusuusataan ibaadadoodii khayrkoodii way ka yeeleen kuwaasi markay tageen jiilkiiiyo generationkii ka dambeeyey oon waxaan dhan la soconin haddana intuu yimid wuxuu ka dhaadhiciyey sawiradan ma iyo dadkan saalixiintahay wan wanaagsana waxa loo sawiray waxa weeye waa inay wax tari karaane barakaysta marka waxay bilaabeen inay barbarakaystaan oo ismarmariyaan oo masaxdaanoo qoladii xigtay oo generathonkii labaad mise saddexaada wuxuu ku yidhi caabuda oo waxbay tari karaanoo awood bay leeyihiin waxwarsada markaasay bilaabatay mxuu ahay waan jiranahay caafi iyo roob nasii iyo cadowga naga celi iyo mxuu ahay gaalnimo meeshaasi ka bilaabatay sooma marka maadaama qubuurta fidnadii ugu horraysay basharku fidnoobo oo tawxiidka ka fidnoobo qubuurta ay ku bilaabatay nebigu sal ly waslam wuxuu qubuurta iyo cibaadada u kala fogaynayaa waa inaan lagu fitnoobin marka waa min baab sadi daraa'ic ka hortag waay waana maqaasida shareecaday ka midtah wixii dhib keenaya oo diinta iyo adduunyada dadka dhibaya in laga hortago intuusan dhicin ayb maqburadu marka waa sidaa imaamu shaafici caleyh raxmatullah isagu wuxuu kala qaaday qubuurta la faagay iyo midda kale ayb laakiin madhabka shaaficiga a'immadiisu waxay leeyihiin raafici iyo nawowi iyo waxay leeyihiin qubuurta oo lagu tukado salaad lala aadaa waa makruuhun bikulli xaal waa shay la kahday xaalad kasta ama hal lafaaga ama yaan lafaaga sidaas ayay a'immadu ku tageen qubuurta oo salaad lala aado oo cibaado lala aado oo la yidhaahdo waa lagu khalwaynahayaa say wadaadadu dhihijireen waa lagu khalwaynaya arrimaha culculus markii loo baahan in la sameeyo oo yacni roobabka iyo khaasatan markay abaaro dhacaan wadaadadu bedelkay roobdoonroob dooni lahaayeen ama masaajidda iyo cibaadada dadka la fari lahaa qubuurtan gelayaa baa laleeyahay ah, xabaaluhuu gelaya waa qalweynaya meeshaasuu marka ku tukanhayaa oo maaqan wuxuu wax weydiisanaya marka in cibaado lala aado qubuurta oo salaad lala aaday waxay bilaabatay xilli dambe niman muta'ahiriina bilaabay ah, muta'ahiriin baa bilaabay waana arrin aad uga fog hadyigii nebiga sal lay sl xadiisa ku arki doona marka qubuurta laguma tukan karo arinta labaad ee salaad lagu tukan salaadda aan lagu tukan karaynin waa xamaamka xamaamku waxa weeyaan waa meesha lagu qabaysto inta badan xamaamka waa meelaha lagu qabaysto meelaha lagu qabaystee muqtasalka ah ayaa xamaam la yidhahda inta badan looma isticmaalo kelimatul xamaam meelaha lagu xaaja kuto magacyo kaley leedahay luqada carabiga laakiin meelaha lagu qabaystaa la yidhahda maxaa loo diiday iyadana in lagu tukado culimmadu waxay leeyihiin lianna najaasaadkaa ku badan qaarna waxay leeyihiin ma ahee waa meel shayaadiintiiyo jibankaa dega ilan shayaadiintiiyo jibanku meelaha wasakhda iyo meelaha qashinka iyo meelahaasay degaan adiga sabab loo yidhaahdaba cillada miday noqotoba laguma tukan kara iyadana wacan abi marhadin alhanawi qaala wuxuu uhi qaala rasuulu lahi sal ly waslam rasuulku wuxuu idhi laa tusalluu ha tukanina ila alqubuuri qubuurta xaggeeda ha ku tukanina qubuurta xaggeeda ha u tukanina walaa tajlisuu hana fadhiisanina calayhaa qubuurta korkeeda rawahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya wabna maaja ibnu maaja iyo bukhaari mooye tii hore waxay ahayd maqbarada ama maqaabirta dhexdeeda ku tukanina tanina waxa weeyaan xaggeeda u tukanina saas macanaha qubuurtiibaa waxay u dhaxaysaa adigii qibladay idin dhaxaysaa xaggeedaad u sii jeedaa taana lama ogola ama hal qabri oo munfarida ha noqdo keligii ah ama qubuur fara badan ha noqotee xaggeeda looma jeesan karo qiblada xaggeeda kaama mari karto qubuurta taasuu xadiidku ka hadlaya walaa tajlisuu calayha hana ku fadhiisanina ku fadhiisigaa waxaa laga wadaa cala raajix in aad ku dul fadhiisato adoon xaajo gudanaynin ama qubuurta ku dul istaagto ama aad ku dul fadhiisato leanna ixtiraam bay leeyihin qubuurta khaasatan qubuurta muslimiinta taasaa laga hadlaya ayb waxaana sidaa faa'iidaynaya xadiidka muslim abu hurayra uu ka warinayo muslim baa abu hurayra ka warinaya nebigu wuxu uri sl ly slm lian yajlisa axadukum calaa jamratin fataxriqa hiyaabahu fatakhlusa ilaa jildihi khayrun min an yajlisa calaa qabri akhiihi ah, midkiin inuu dhuxul ku fadhiisto dhuxul dab ah oo ay maryihiisa gubto kadibna ay jidhkiisa u gudubto ayaa u dhaanta inuu ku dul fadhiisto walaalkii qabrigiisa taasaa u dhaanta marka fadhiisi caadi ah laga wadaa alimaamu maalik isagu wuxuu ku fasiray fadhiisigaa waxaa laga wadaa inuu xaaje ula fadhiisto oo ku dul saxaroodo ah, saasuu ku fasiray maadaama xadiiska halkaa uu mariyey wuxuu yidhi qubuurta adigoon ku dul xaajoonayni inaad isaga dul fadhiisato dhib halkaasuu maray imaam maalik caleh raxmatullah tafsiirka xadiidkaana halkaa la maray laakiin sida raajixa ah, waxaa laga wadaa fadhiga ama xaajaha wato marka waaba ka sii daran ama yuusan wadina caadi ugu dul fadhiiso waa mamnuuc xadiidkan dambe muslim baana arrintaa iyadaa faahifafeynaya kutusaya macna wuxuu xadiidku faa'iideeyey marka qubuurta xaggeeda inaan loo tukan karin oo salaada lala qaabili karin can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi ijcaluu waxaad min salaatikum salaadiinna qaarkeed fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda yeela salaadaha tukanaysaan qaar ka mida ku tukada dhexdooda walaa tattakhiduuha guryihii ha ka dhiganina qubuuran xabaalaha ka dhigina ah, sida xabaalahoo kale guryihiinu yaysan noqonin rawahu ljamacatu baa warisay ilabna maajah ibn maajah mooye ayb salaadiinna qaarkeed guryaha yeela oo guryihiinnu yayna xabaalahoo kale noqonin maxaa laga wadaa xabaalaan sidoodaba lagu tukanin sooma gurigii haddaan lagu tukanayninna xabaal oo kaleu noqonaya gabadha telefoonka ku hadlaysa ee bannaanka lead khayr alakus dumarka inaga korreeya dhib badan baa ka jira hoos la maryay ama gadaal la maryo ayb marka yani xadiidka waxaa ku jira walaa tattakhiduuha qubuuran ama maqaabira maqaabirana waa lafdi kale sida xabaalahoo kale ha ka dhiganina xabaalaha ka dhiganina waa hadal aad u xeeldheer wa lianna xabaalaha ha ka dhiganina bimacnaa xabaalaha laguma tukado waa haddaan xabaalaha lagu tukaninna gurigii aan salaad lagu tukanaynin xabaal oo kaleu noqonaya ee guryihiinna xabaaloo kale haga dhigina maqsuudku muxuu yahay markaa xabaal laguma tukado murtida xadiisku waa taa iyada weyma qubuuraha laguma tukado salaadlana ma aado ayb soo socdaa kaldon ayb marka salaadiinna qaarkeed guryaha yeela waxaa laga wadaa salaadaha sunnada ah waajib waajibkaa maaha sayna ragga qaarkood u dhih anugu salaaddii waajibka ahayd guryaha u baahan yihiin qaar ha lala salaada waajibkaa masaajida leh soo ma laakiin qaar salaadiinna ka mida waa salaada sunnaha sidaana waxaa faa'iideeyey xadiidka jaabir fi saxiixi muslim nabigu wuxu uhi sl ly slam idaa qadaa axadukum asalaata fi masjidihi falyajcal libeytihi nasiiban min salaatihi midkiin markuu salaadiisa waajibka masaajidka ku tukado salaadaha sunnadaa qaarkood gurigiisa qayb ka sii le'anna guriga ilaahay lagu xuso waa noolya guriga ilahay aan lagu xusinna waa xadiiska nebigaa sida ahaa salawatu rabbi waslamu caleyh ayb xadiidku marka wuxuu faa'iidaynayaa inaan qubuurta dhexooda lagu tukan karin maqsuudkuna waa inta meesha hadda loo keenay wacan jundab bn cabdilaahi albajali qaala wuxu uhi waxaan maqlay rasuulalahi sal lay slm rasuulkaan maqlay qabla an yamuuta intuusan dhimanin bihamsin shan beri dhimashadiisii shan beri hor ayaan maqlay wahuwa yaquulu isagoo leh inna man kaana dadkii ahaa qablakum hortiin kaanuu waxay ahaayeen yattakiduuna kuwa ka dhigta qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda xabaalahooda wa saalixihim iyo dadkoodii wanwanaagsanaa qubuurtooda kuwa ka dhigtay ahaayeen masaajidda meela ay ku cibaadaystaan oo ku tukadaan alaa hooy falaa tattakhiduu ha ka dhiganina alqubuura xabaalaha masaajidda meela aad ku cibaadaysataan ku tukataan alaa hooy dhegaysta innii anugu anhaakum waan idinka reebayaa can daalika arrinkaa waa maalmihii ugu dambeeyey nabiga noloshiisa salawatu rabbi waslamu aleyh ayuu dardaarankaa bixinaya ra waxa wariya muslimun muslim baa wariya isla xadiistu horuu la mid yahay qolyihii lagu lacnaday lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida nebiyadiiyo dadkii saalixiintaabay qubuurtoodii meelay ku tukadaan ka dhigteen lacnada ilaahay ku dhacdo soo ma markaasuu nebigu wuxu yidhi sal ly waslam sidoodoo kale ha yeelina dadkiina saalixiinta iyo qubuuraha meelaad ku tukataan ha ka dhiganina leanna lacnadii baa idinku dhici lacnadii reer bani israa'iil ku dhacday ayaa idinku dhacaysa macnaha sidaas weeyaan ayb waana midda keentay iga laftooda inay ku fidnoobaan quluwiga marka qubuurta iyo dadka dhintay lagu samaynayo ee cibaadada lala aadaya ee kadibna ayaga wax la weydiisanaya la caabudayahay mushkiladeedu halkaasi ka soo bilaabtay asalkana mas'aladaasi shiicuu ka soo jeedaa shiicadana waxaa ka soo guurisay dariiqooyinka suufiyada masale sidaa kusoo gashay way dadka marka in qubuurta lala aado cibaado waxna la weydiisto ayib waan abi hurarata qaal wuxu uhi qaala rasul ulahi sl lay waslam marka qubuurta laguma tukan karo hal salaada laga hadlayo marka waa salaada caadigae rukuucda iyo sujuudda leh ama salaadda salaatljanaasada la yidhaahdo ee iyadu rukuuc iyo sujuud aan lahayn ma lagu tukan karaa qubuurta dhexdeeda mise laguma tukan karo waa masale khilaafiya ah al a'imma qaar waxay leeyiin waa lagu tukan karaa mid hadal kama joogo haddii maydkiioo la aasay aad doonayso inaad ku dukato oo intaad soo daaday ama ka soo gaari wayday baa lagaa hor aasay qabriga intaad timaadaad salaaddii janaasada ku dul tukan karta taa iyada waa markii la aaso maydka ama isagoon lagu tukanin baaba la aasayba amaa isagoo bannaanka yaalla qubuurta dhexeeda inta la geeyo ma lagu tukan karaa nebiga hadyigiisu wuxuu ahaa sal lay waslam maydka xataa uma badnayn masaajidda dhexeeda in la soo geliyoo lagu tukado wuxuu u bannaan jiray masaajidka nebiga agtiisa meel bannaanoo musallaa baa ku ooli jirtay meeshaasaa maydka la dhigi jiray oo lagu tukan jiray qubuuraha dhexdoodana lama aadi jira masaladu waxay u khuduucaysaa xadiid anas oo tabaraani uu soo saaray oo uu leeyahay nebigu sal lay slam wuxuu reebay janaasada in lagu tukado bayna alqubuur qubuurta dhexdeeda xadiidkaasi hadduu sugnaado waxa weeyaan waa nasun fi maxalli nisaac meeshii muranka buu saaran yahay meel laga mara markaa maleh sheekhalbaanina wuu taxsiininayaa laakiin dood baa ku jirta adiga almuhim waxa weyaan salaadda janaasada hadalkaasaa ku jira laakiin salaadan kale way waxa laga hadlaya an abi hurata radi allahu qala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slm rsulku tukada fii maraabid alghanami adhiga xeradiisa ku tukada walaa tusalluu ha tukanina fii actaani libili geela sabadiisata ku tukanina ah, acaanka waa kaan soo marnay soo ma yani waa geela meelaha uu fadhiisto mabaarik libil geelu meelaha uu fadhiisto khaasatan si gooniya waxaa loogu isticmaalaa markuu biyaha cabbayo la waraabinayo meelaha uu fadhiisto saasman lagu horo ama markuu soo cabo waxoogaa uu eh, mxuu ahaay fadhiisto ayaa la yidhahdaa yani asal ahaan laakiin xeradiisana waa la mid ayb salluu tukada fii maraabid alghanami adhiga xeradiisa walaa tusalluu ha tukanina fii actaani libili geela iyo sabadiisa min rawa axmed baa wariyey watirmidiy wasaxaahu wuu saxiixiyey wakadalika waxaa saxiixiyey sheekh albani alimaam axmed caley raxmatullah iyo daahiriyada waxay ku tageen geela xeradiisa iyo sabadiisa midna inayna salaadu ku asaxayn midna inayna ku asaxayn waana daahirka nahyiga lanna walaa tusalluu fii actaani libil waa nahyi nahyiguna asalka muxuu keenaa yaqtadi alfasaad shayga manhiga ah haddii lala yimaado inuu fasaadayo uusan asaxaynin ayuu nahyigu keenaa marka icmaalan bi hada nahyi camalan biaahiri hada nahyi bay axmed iyo waxay ku tageen maba asaxayso salaadu geela samadiisa lagu tukado laakiin jumhuurtu waxay qabaan waa karaahiyo waase lagu tukan karaa waase karaahiya ku jirta cilladay isku khilaafsan geela sabadiisa maxaa loo diiday oo xeeradiisa layaha loogu tukanina jumhuurtu waxay qabaan waxaa loo diiday li'anna waa nijaaso saaladiisii iyo waxaa taalla waana nijaasay dheh marka meel nijaasanayaan lagu tukanin baa laga wadaa cilladu waa nijaaso laakiin eh, a'immada qabta xoolaha noolee la dhaqdo kaadidooda iyo saaladoodu nijaaso maaha waana sida raajixa waan soo marnay sooma garanaysaan ah, daliilkeeda waan soo marnay sida raajixa waa a'immada qabtaayo waxay leeyihiin waxa loo diiday geela sabadiisa in lagu tukado xikmadda iyo cillada ku jirta waxa weeyaan liannahaa khuliqat min ashayaaiin waana saasaana sax cilladu ma aha nijaasanimadee geelaa wuxuu leeyahay dabeecadda shayaadiinta iyo jinka ah, kakanaanta iyo qallafsanaanta iyo muxuu ahaay dabeecad noocaasu leeyahy darteed baa loo yidhi hilibkiisana ha laga weysaysto xeradiisiiyo sabadiisana yaan lagu tukan cilladaasay xadiistu ku cillaysa amaa nijaasanimadu ayada layslamana ogola saxna maaha sida raajixa macnaha saas weyaan an zayd bnu jabiira an daawuud bnu xusayn aigu waa ka badsan wakadalika geelay khaas ku tahaye loduna adhigay raacsan tahay lodu adhigay la mid tahay lanno daliil sida geeloo kale ka dhigaya ma jiro an zayd bnu jabiirata an daawuud bni xusaynin can naaficin can ibni cumara ana rasuula lahi sal lay slm rasuulku nahaa wuxuu reebay an yusallaa in la tukado fii toddoba meelood in lagu tukado nabigu waa reebay sal lay slam fi lmasbalati meesha qashinqubka ah waa makanu zabla meelaha qashinka lagu daadiyay qashinqubka ah waa midda koobaad waalmajzarati kawaanka meesha xoolaha lagu qalo majzaradu waa meesha xoolaha lagu gowraco waalmaqbarati iyo qubuurta xabaalaha wa waqaaricati ariiqi iyo jidka la maro barhtamihiisa wa filxammaami iyo meelaha lagu qabaysto wa fi actaani alibili iyo geela sabadiisa iyo xeradiisa wa fawqa dahri bayt illaah iyo ilaahay gurigiisa korkiisa saqfigiisa kore waa kabada bayt ilah waa kacbada kacbada saanqaafkeeda kore oo macnaha waxa weeyaan satxiga kore ah iyadana waa waxaa wariya xadiikaasi cabdi bni xumayd baa wariya fii musnadihi buu ku wariyey wabnu maaja wtirmidi qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiikani waa xadii daciifa dacfiga cilladiisana tirmidi baa sheegaya wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidka markuu wariyey wa isnaaduu xadiidkan sanadkiisu laysa muusan ahanin bidaaka alqawiyi mid saa u xoog badan ma aha sanadka xadiidku saa uma xoog badne waa tabar daranya oo sababtu maxay tahay waqad tukullima waxaa wax laga sheegay fii zayd bnu jabiirata ninkaasaa la duray oo a'immadu wax ka sheegeen min qibali xifdihi dhanka xifdigiisa ah, diin ahaan iyo cibaadadiisa iyo dhankaa wax lagama sheegin laakiin waxaa wax laga sheegay xifdigiisa waxoogaa wax ku jiraan nin wax xifdiya maaha ilan dadka dadbaa iska fahma daran dadbaa xifdigooda xun yahay dadbaa wax isku qasa dadbaa waxay qabteenba aan hubin karinoo yacni wax isaga dhex daataan marka xagga xifdigiisaa laga duray oo a'immadu ka dureen ayb ninka isagaa oo la muxuu ahaaye zayd ibnu jabiira waa matruuk waa nin dacfigiisu daran shadiid yahay alimaam bukhaarina wuxuu yidhi munkaru lxadii kadalika abu xaatim baa wuxuu leeyahay waa munkaru lxadii jiddan waa matruuk lxadii xadiikiisa xataa lama qorayuu leeyahy marka ninkaasaa cilada xadiidka ku jirta sanadkiisa sidaa darteed buu daciifu leeyahy alimaam tirmidi hadalka wuu sii wado marka wuxuu yidhi waqad rawaa wuxuu wariyey allay bnu sacdin hada alxadiia can cabdillaahi bni cumar alcumari can naaficin can ibni cumar hadalkaas sidaa miyuu idinku qoranya ma waxbaa ka beddelan hadalka tirmidi sheekhu wuu soo gaabiyey markaad sunankiisa dib ugu noqoto hadalku sidanuu u yaallaa waqad tukullima fi zayd bnu jabirata min qibali xifdihi qaala abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi wazayd bnu jubayr alkuufi abatu min hada waaqdam waqad samica min ibni cumar nin kaloo la yidhahdo zayd ibnu jubayr kan maxaa la yidhahdaa zayd ibnu jabiira nin kale isu magaceeg yihiinoo la yidhahdo zayd ibnu jubayr oo kuufi ah oo ka xoog badan isaga ibnu cumarna wax ka maqlay oo ka horreeyey kan wuu ka horreeyey xagga zamanka labadaa markuu kala saarayba wuxuu yidhi marka waqad rawaa wuxuu wariyey alley ibnu sacd hada alxadiia xadiidkanuu wariyey can cabdillaahi bni cumar alcumari can naaficin buu ka warin can ibni cumara buu ka warin can cumara buu ka warinaya can inabi sal lay slam buu ka warin can cumara mu idiin qoray milahu xadiidkaa mid la miduu ka wariyey ayb xadiidka hore inoo qoran ee uu warinaya zayd ibnu jabiira yaa warinaya saxaabiguyuya cabdullahi bni cumar waay soo ma lay ibnu sacad ariiqiisa isagu wuxuu ka dhigay inuu ka warinayo ibnu cumar aabihi aabbihii inuu ka warinayo xadiiku marka inuu xadiiu cumar yahay ibnu cumar xadiiskii uusan ahayn buu ka dhigay ayb qaala wuxuu yidhi wa xadiiu bnu cumar can inabi sal lay slam ashbah wa asax meeshaana saqad baa ku jira hadal baa ka maqan hadalkaa meeshaa ka maqanna wuxuu keenayaa inuu maqsuud ku fasaado ikhtisaar waxaa ku jira muhili waxaa hadalka meesha ku jira wuxuu yidhi wa xadiiu daawuud can naaficin can ibni cumar can اnabiy sal lay slam ashbah wa asax min xadiii lay bnu sacd hadalku saas saama idin qore mise sida hore idin qore waxbaa ka maan waxaa maqan marka waa in sidan loo qoro wey macnaha wa xadiiu daawuud ibn daawuud ibnu xusayn can naaficin uu ka warinay can ibni umar uu ka warinay can innebi uu ka warinayo waa xadiiska in laga dhiga xadiis ibn umar ayaa ashbahu oo wa asaxu ka saxiixsan min xadiidi leyt ibnu sacad oo markaa wuxuu ka dhigay xadiiu cumar buu leyt ka dhigay soo ma ibn ibnu xusaynna wuxuu ka dhigay xadiiu bni cumar xadii ibni cumar in la dhigaa xoog badan marka xadiiku waa xadii ibni cumar saxaabiga xadiidka laga warinayo waa ibni umar ee umar ma aha ma kadib marka wuxuu yidhi waalcumariyu dacafahu waxaa daciifiyey bacdu ahli lxadiid culimmada xadiidka qaarkood baa daciifiyey min qibali xifdihi xifdigiisa dhanka xifdigaa laga daciifiyey cumarigaasi waa kee waa cabdulaahi ibnu cumar alcumari oo ku jira sanadka leyth ibnu sacad sooma ninkaasina isaguna waa daciif laba nin baa jiro cubaydullaahi ibnu cumar alcumari iyo cabdullaahi ibnu cumar alcumari markuu musaqar yahay oo cubayd la yidhaahdo waa nin iqa ah laakiin marka la yidhaahdo cabdullaahi la dhaho oo mukabbar uu yahay waa daciif min qibali xifdihi marka ninkaasi cillada dariiqa lay buu ku jira xadiiku marka khulaasada marka la yidhahdo waa xadii daciif sida imaamu tirmidi caleyh raxmatullahi uu sheegay xadiidkani ma sugna waa daciif laakiin markaan ku noqonno arrimaha uu sheegay qaybo ka mida adiladooda waan soo marnay soo ma waxaan soo marnay maqbarada waan soo marnay xamaamkana waan soo marnay actaanul ibilkana waan soo marnay saddexdaas adilo kalay leedahay laakiin waxaan daliil lahayn oo xadiisku uusan asixin masbalada iyo majsarada iyo fawqa dahri bayt illaahi iyo qaaricatu ariiq masbalada oo ah meelaha qashinka lagu daadiyo iyo majsaradoo meelaha xoolaha lagu gowraca ah ayada waxay culimmadu leeyihiin li'anna nijaasa ahaanbaa loo diidan yahay in badanna way qabaan inaan lagu tukan karan ayb qaaricatu ariiqoo jidka bartamihiisana waxay leeyihiin laba sababood baa loo diidaya waa midda koowaadee horta ruuxii salaada ku jiray salaaddii tashwiish baa ka gelaya lanna jidku waa jid la marayo waa midda saddexaadee labaadee jidka bartamihiisa markuu ku tukanayo xaqii dadka ka dhexeeyey buu isku khaas oo jidkan in la maraa loogu talagalay in lagu tukada looguma talagelay calaa aqali taqdiir haddaad ka maarmi weydo dhinac dhinac isu yara badi laakiin dhabartamihiisa maaha saas way macnaha fawqa dahri baytillaahi kacbada korkeedoo lagu tukadana qolada diidani waxay u diidan yihiinoo cilladu waxay leeyihiin ruuxu markuu kacbada korkeeda ku tukanayo ka sarreeyo kacbadii uma jeedo oo xaggeeda wejigiisu uma sii jeedo qur-aankuna muxuu fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam ah. kacbada xaggeeda wejigaaga u jeedi baa leeyihi kaba korraysaba dee wejigaagu seebuu ugu jeesanya meel kale u sii jeedaan saasay doodeeda qabaan adiga waxa weeyaan masaa'isha kale xadiis kuma sugna laakiin aan soo sheegnay ee mxuu ahaay aan gooni usoo sheegnay xadiista kusoo marnay ayaa sugan hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi waslem